alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah allahuma facna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo labaatan ee ka mida suuraة اlbaqara qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi walan tardaa canka adiga kaa raali noqon mayso haddaad tahay qofka muslimka ah alyahuudu walannasaara nimanka yahuudda la idhaahdo iyo gaalada kale reer nasaaro ama kiristanka midna raalli kaa noqon maayo xataa tatabica jeerood raacdo millatahum diintooda qulu waxaad tidhaahdaa inna huda allah ilaahay hanuunkiisa huwa isaga oo keliyunba alhudaa hanuuna walain itabacta haddii aada raacdood raacda buu lahay ahwaa'ahum rabitaankooda bacda aladii kii dabadi jaa-aka kuu yimid oo min alcilmi cilmiga samaawiga ilaahay xaggiisa kaaga yimi kadib maa laka kuuma sugnaanin min allaahi ilaahay xaggiisa min weliyin cid kaa difaacdaa ma jirto walaa nasiirin cid kuu hiilinaysaana ma jirto aladiina aataynaahum alkitaab kuwaannu kitaabkii towraad siinay yatluunahu way akhriyayaan xaqa tilaawatihi akhrintiisa dhabta ah ulaa'ika yu'minuuna bihi kuwaasi kitaabkaa way rumaysan yihin waman yakfur bihi cidda ka gaalowday kitaabka ah fa ulaa'ika hum ulkhaasiruun kuwaasi waa kuwa guul guuldaraystay buu ilaahay xaqaa'iq buu halkan ilaahay noo soo bandhigayaa labadaa qolo ee yuhuuddiiyo nasaaradu qur-aanku magacooda sidaa uu ku tilmaamay ayaa ilaahay uu ka warramay khatarta ay u leeyihiin dadka muslimiinta ah iyo dhibaatada ay ku hayaan taasoo ah inay doonayaan inay duufsadaan inay duufsadaan bay rabaan oo diintooda ay ku duwaanayta islaamka ka saaraan diintoodu waxay tahayna xataa tatabica millatahum milladaasi ama diintaasi waxay tahayna ilaahay baa fasirayoo waxa uhi walain itabacta ahwaahum waa hawo hawaduna waa rabitaan marka aayadda qaybta dambe qaybta hore fasiraysa diin sax saxay hayaan inaanay jirini laakiin ay tahay rabitaan iyo waxay jecel yihiin waayo diintiiba waa kuwan ka guuro inago aynu soo arkayna aayadaha ilaahay ku soo caddeeyey marka waa laba miduun in la raaco hanuunkaa ilaahay uhi ina huda allaahi huwa alhuda oo islaamka ah waana siduu ilaahay faray addoomaha uu naga doonayo iyo inay dadku raacaan sida ilaahay uu ka digay oo ah hallowga ah iyo hanuun la-aanta yuhuudda iyo nasaaradu ay hayaan waxaa kaloo dembi weyn iyo jariimada dadku iyagoo cilmigii samaawigaa haya oo aan la bedelin oo la nasakhin oo uu hor yaallay baran karaan oo culimmadii iyo aqoon-yahankii diintu ay u hayaan inay barbar maraan bacd اladii jaaءaka min اlcilm cilmigii samaawigaha adigoo haya cumar ibnu khadaab radia allaahu canh maalin maalmaha ka mida buu nebi maxamed u keenay kitaabkii towraad wax ka mid ah wuu ku xanaaqay rasuulku salى اllahu alayhi wasalam sidee towraad wax loo moodaa nebi muuse maanta hadduu joogo aan waddo kale ufurnaaneen u furnaateen inuu raaco nebi maxamed mooyaane saasuu nebigu leeyahy alayhi الsalaatu wasalaam waxaa aada iyo aada u waajibah dadka islaamka ahi inay ilaahay dhegaystaan oo cidda aayadahan lagula hadlaya waa innaga iyo had walba dadka muslimiinta ah jooga ilaahay xaqaa'iq oo dhan haya addoommaha abuurayba quluubta iyo muuqaalka dadka intaba ka soo warramaya saasuu uga digay labada qolee maanta adduunyada ku orinaya ee kolba dhan u boodaya ee ceriya dhulu baxaya ele meeshan annagaa ka talinle laabta u garaacaya adduunka ilaahay saasuu uga digay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam isaguna waa ka digayo waxa uu lahaa latattabicunna sanana aladiina min qablikum walile ummadihii idinka horreeyey inay idin raadkoodii guri doontaan markaa waa ayama yahuudiya nasaarada ayaa lagu yihi rasuulka haagu haddaa waa ayo dadka hanka weyn hallowga inay dadka u soo jiidaan doonaya waa labadaa qodob idan waxaa laga maarmaan aynu baraarujin lahayn arin loo yaqaano alghasw اlfikri duulimaadka caqliga hasw lcuquulna waa la idhaha howlaha ugu badan ay hadda fuliyaan waxaa ka qarniyadii dambe ay aada iyo aad dadka muslimiintaa ugu ugu waxyeeleeyeen shayga loo yaqaano duulimaadka maskaxda dagaalladay berigii hore wadeen qaar gacantaabay haayeen sidii dagaaladii aadka u adkaaya iyagii muslimka dhex mari jiree macatabku dirirka kaniisaddu ay hogaaminaysa lagu leeday aada loogu dhintay markii dambe waa fikireen way shireen dabeedna waxaa la yidhi dadkan in dalkooda iyo jirhkooda la qabto oo loo xoog sheegtaa suuroobi mayso ruux jihaadiyo adag bay leeyihin waynu ku soo eegnay laakiin aan dhinac kale uga wareegno dhinacii kale looga wareegaya wuxuu noqday dadkan in wax laga bedelo garaadkooda iyo cuquushooda markaasaa waxaa loo fikira waxa la idhaha qaswu lcuquul oo in qalbigiisa qofka la qabtaa ka muhiimsan in jidhkiisa la qabto taa runtii waxaynu karnaa weerarkaas ilaa toddoba meeloodbu ku jahaysnaa nimanka mubashiriinta la idhaahdo iyo munasiriinta iyo mustashriqiinta iyo mustacmiriinta afartaasaa isu kaashaday waa eray bixin kaaga baahan inaad qof muaqaf oo muslima ah markaata inaad wada barato nin sheekhaa beri dhowr iyo siddeetankii bukhaarigu noo akhriyi jiro nin aada ugu cilmiga ugu fiicanna u ahaa xadiidka markaa in ardaydii ka mida ah buu kitaab ka qaaday almustashriquun ayaa kitaabka markaa cinwaankiisu ahaa markaasuu ihi kuwii baryaystay oo waa maxay kuwaa baryaystay markaa ninkii ardayga ahaa baa la yaaba wuxuu hi sheekh bukhaarigiina waad akhriyaysaa mustashriqiintana ma taqaaniya de waad ka dhacsan tahay waad ka dhacsan tahay buui mar haddaanad mustashriqiintiiba garanayn inaad ardayda wacyigeliso dee markii dambe uu sharxada uu la fahmay almuhim intuba waa dadka duulimaadka wada uun qolana qoraalkay kusoo bilaabaysaa qola dhaqaalaha qola kaniisadda qola siyaasadda waxoo dhan way iskaashanayaan marka toddobada meelood inta badan weeraraan caqiidada ka mid ah zaczaca zaczacatu alcaqiida in dadkii muslimiinta caqiidada laga weeraro oo islaamkii laga shaki geliyo oo shubahaad lagu furo oo qofkii jacaylkii uu diinta u qabay iyo abateedkii iyo kalsoonidii baa laga dhaawacaya ama diinta nasaarada ha galo ama yuu gelayna islaamkii uun inuu fudaydsado oo uu dhinaca uga baydho arrinta labaadna waxa weeya nidaamkii shareecada ee la dabiqayay ee la dhaqan gelinayey ee samaaxadda watee nolosha macaan dadka dhadhansiinayey in laga durkiyo taana hay-adaa u qaabilsanaynu ognahay oo dee qof la wada garanayo isla markaana meelaha wax laga xukumo oo dhan shareecada laga qaado oo qawaaniin dadku ay samaysteen lasoo dhigo oo tadbiiqa shariica shareecada in la dhaqan geliyo inta u yarba ha ahaatee haddii ay timaaddo laga dagaalamo beesha saddexaad waa majaalka siyaasiga ah siyaasadda iyo diintu isma galaan saa daraaddeed hogaaminta ummadda waa in laga durkiyaa diinta faslu diini can idowla oo la idhaahdaa diintu masaajidka iyo wadaadka iyo meelaha ku egaata sida annagaba kaniisadda iyo rijaala ugu eg tahay nimankaa boobabka ah markaa siyaasaddiina dee waxaa lagu hagayaa wixii la doono ee dadku ay qortaan ayaa lagu hagayaa oo suldada iyo awoodda u sarraysaa waa dadkaa codaynaya waxay idhaahdaan iyo kuwa wakiiladooda ilaahayna la dhegaysan maayo rasuulna la dhegaysan maayo quraalna la dhegaysan maayo iyadoy taana la socdaan nidaamkii awoodeed ee markaa siyaasaddaa ilaalin lahaa oo kii caskariga ahaa inuu isaguna noqdo midaan diini ka muuqanin si aanay ugu hiilinin muslimiinta arrinta saddexaad waxa weeye ikhtisaadka dhaqaalihii inuu noqdo dhaqaale ka maran eh, islaamki oo ribadiisii iska wata oo cuquuddii faasidkaa iska wata oo dakhli iyo dhaqaalo in la soo saaro mooyaane aan loo eegeyn xalaal iyo xaaraan maxaa xalaala iyo maxaa xaaraana waxa eega dhaqaalaha islaamiga oo ah. intaasoo dee baaboo xalaal iyo xaaraan ka warramaysaa jira laakiin nidaamka kale ee caalamiga loo bixiyey waa mid aan eegeynin xalaal iyo xaaraan taasina markaa waxay keenaysaa in laga durkiyo dadka muslimiinta ah wixii markaa wax kala tilmaamayey ee xalaalayn lahaa arrinta afraad waxa weeyaan ama aan idhaahna ee shanaad nidaamka usrada qoyska qoyska laftiisu inuu noqdo qoysay dee say doonayaan usoo dhigaan oo ninkii iyo gabadhii la isku xoqo ama ninkiiyo xaaskiisii la idhaahdo iyaduba dee xiniyaha usoo bixi gaadhe gudhigeeduna de waxbay maamulaysaa way ku barbar soconaysaa way shaqaynaysaa si ay taasi ugu hirgashana dhalmadana ha iska yarayso midhun bay dhali kartaa ama laba dabeedna suxul duuban oo shandadeedii la ordayso oo dee kaba kulul iyo koofiyad biro gashan iyaduna ay ninka barbar cararto markaa qoyskii laba madaxweyne uu noqdo laba jeermaan bay meeshu leedahay in yar kadibna way isku dhacayaan oo furiinka qudhiisaaba fiican bebay ku leeyihin marka taasina waxaa daba socdaa masaladii la odhan jiray xoraynta gabadha ama ruuxa dumarka in la xoreeyo maxaa laga xoreynaya waxaa laga xoreynaya ilaahay baa laga xoreynaya rasuulkaa laga xoreynaya diintaa laga xoreynaya ninkeedaa laga xoreynaya bay ku leeyihin wax diinaba haddii lasoo qaado diinta iyo ninka addoonsanaya ninkuna wuu addoonsanaya islaamkuna wuu addoonsanaya shubahaad badan baa markaa lasoo guraya kaa ninkaa saa loo yidhi kansaa loo yidhi kansaa loo yidhi yararkii waxaasaa lagu afuufaya taana waxaa daba socda markaa ruuxii dumarka ahayd in la qaawiyo oo la idhahdo xijaabkii waa dhaqan carbeed waad xorowda waad isqaawin kartaa wahalunba jar waxaa markaa isaguna berber yaalla ama qodobka lixaad uu noqonaya meel aada u xasaasiya ah, oo aljiil aljiil annaashi in gacanta lagu dhigoo la jiheeyo qarniga soo kacaya ila adduunku waa ummado isbedelaye qarnigaas soo kacaya iyo daayarta marka majaalka ama dhinaca waxbarashada manaahijta waxbarashada laga bilaabo rawdada ama xanaanada ilaa b h d da inta la diyaarinayo intaa in rag qaabilsan oo dhaqaalihii hayo qoraalkii hayo la duldhigo oo caalamulislaami loo dhiga manaahijta manhajka wax lagu baranayo waa ka soo saara ardayga siyaasadda waxbarashada waxa weeye qofka la doonayu manhajka soo saara manhajkiiyo mucalimkaa soo saara qofkii la doonayey marka taana wax iyagu ay isku hagaajiyeen oo la diyaariyee inuu noqdo doorka diintu ay ku leedahay in aad da'iil looga dhigo macnaha wax aad u yar qur-aanka sida loo dhigayo xiisada goorta la dhigayo mucalimka dhigaya mushaharkuu qaadanayo waxaasoo dhan ardayga loo wada tusiyo wax la wada yasay oo hooseeya oo xagga dambe ah taasina markaa waxay soo saaraysa ka furanaysaa ragga hadhowta soo baxaya inay noqdaan rag ay leeyihiin wala waddamada muslimiintaba ha iska joogaan oo u fikiraya sidii iyagu ay u fikirayeen howlahay doonayeenna fulin karaa waxaa intaasoo dhan tuulahee loo adeegsanayaa waxaa loo yaqaano iclaamka iclaamka iyo qoraalka in wixii la baahi waxaan sidii loo baahin lahaa iclaamkana gacanta lagu dhigo aslimadana laga ilaaliyo inaanu islaami soo gelin akhlaaqiyaadkii oo dadkii laga dhaawaco iyo umuurtan oo lagu baahiyo iyo ummado shisheeyo gacanta ku haya marka toddobada arrimood la isu geeyo waxaa faafaya waxaan ilaahay uu doonayo subaan waxaan ilaahay uu ka digaya subxaana wa ee diinla-aanta iyo shisheeyu waxay doonayaan idan markaa xalku wuxuu noqonayaa dadka muslimiintii ugu horeyn horta taahiir buu ku yeeshay caalam islaami oo iyagoo laba dagaalamin baaba dadkiiba iska diyaar yihiinba arrinkii wuxuu gaadhay dadkiiba inay iska diyaar yihiin kii madaxda aha iyagiibuu daba socdaa kii aqoon-yahanka ah daba socdaa kii dhaqaalaha haya iyagiibuu qaanuunkoodii soo qaadanayaa da waa kuwa u suxulduubaya berigii hore kaniisaday ayaa la soo diri jiray oo afrika iyo meelaha iyo adduunyada dhex oo xoogaa kaneeco ah ku cuntoo bobab kuba dhiban jireen dadkii baaba iminka iska shubmaya oo iyagii nooligii bixinaya oo kaniisaddii yurub ugu tegayaan yurub iyo maraykan baabay ugu tegayaan waxaan filaya inaad dhallinyarada qaarkood oo tahriibe markaa aa warwaraysataa waxa lagu hebel kaniisad buu iminka galaa weli lama qaabilinoo kaniisad baa iminka qaabishu weli usii hoydaa waabay ka nasteenba boobabkay usoo dirayeen iyo kharashkii lagu bixinayo dadkiibaa markii ay quluubtoodii qabsadeen iyagii isnooliyey oo isxambaar noqday oo dhex tegeyba markaa ugu horeyn horta inaynu fahamnaabaa muhiima waxaan ilahay u inooga warramaya casrigan halka uu marayo iyo siduu u socdee loo suubiyey loo sallaxay ee loo caalamiyeeyey marka xalkuna wuxuu noqonayaa ama mushkiladdan marka hore waxaa keenay jahliga haddii maalan aad ka jaahil tahay cudurka ku haya dawadiisa raadin kari mayse dadka muslimiintii diintoodiina way ka jaahil noqdeen dadka waxaan ku wadana waxay u maleeyeen qof naasixoo u danaynaya xalkuna markaa wuxuu noqonaya in diintii islaamkana la barto dadka weliba aqoonta leh aqoon-yahankiina ay aada iyo aada ugu dadaalaan arrintaa aynu ka warramayna duulimaadka noocaasa ah inay bartaan oo maraajic baa laga qoray kutub baa laga qoray caalam islaam mufakiriintu ay qoreen iyaga laftigooda kutubtoodii ay qoreen ay ku barheerhayeen ee afkaartooda ku caddaynayeen baa taalla maktabadahoo bannaanka taalla qarniga soo kacaya in loo hagaajiyo manhajka waxbarashada tawciyada wacyigelinta ummadda in la badiyo dadka mas-uuliyiinta ummadda u madaxda ahi ilaahay arrimahan wuu weydiinaya aakhire inaanay ummaddooda lugoynine oo aanay ilaahay ka hor imanine iyaguna ay ammaanada gutaan oo dadka aanay sidan u jahawareerinin dacwadda oo la faafiyo loo dadaalaana ay badato alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar baabkaana la oogo waa waxyaabaha xalka u noqon karaa haswulfikriga waxaa la yidhaahdo marka da-yartiinnu qof maadi baranaya qof diini baranayaba mowduuca aqaafada loo yaqaano ee qofka garaadkiisu inuu sarreeyo qof waaciya oo kala og waxa la kala macaashayo halka la isla marayo waa noqota taasaynu baraarujin lahayn kutubta caqiidada iska baro xadiidka iska baro tafsiirkii fiqigii culumtii sharcigaha maadigii laakiin waa inaad ku xisaabtantaa waxaan ilaahay uu naga digaya intanoo arimood casrigan halka uu marayo iyo meesha aad ka heli karto saasaad ku baraarugaysaao markaa aan lagu suldaari karayn oo lagu sabaaxadaynin qaala allahu tacaalaa ilaahay baa wuxuu markaa ka waramay cadaaladda qur-aanka weeyaane inay jiraan qaar ahlu kitaabka kamida oo iyagu rumeeyey kitaabkoodii keennana rumeeyey aladiina aataynaahum اlkitaaba yatluunahu xaqa tilaawati kuwii aanu kitaabka siinay qur'aankan bay rumeeyeenoo akhrintiisii dhabta ahayd bay rumaynayaan ulaa'ika yu'minuuna bih kuwaas way rumaynayaan kitaabkoodiina way akhriyeen akhrintii dhab tahay way ka run sheegeen qur way rumeeyeen waxaa kaloo culimada qaarkood ay ku macneeyeen markuu ahlu kitaabkiisaa ilaahay u soo eedeeye wuxuu ammaanayaa asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wadaadadoodii iimaan la-aanta iyo ammaana ku dhacday yuhuud iyo nasaarada dadkii aanu siinay kitaabkan qur ah oo saxaabadii rasuulkaa ah sala allahu calayhi yatluunahu xaqa tilaawati akhrintiisa dhabtaabay akhriyaya marka waxaad ka fahamtay inay jirto akhrin dhab ah iyo akhrin aan dhab ahayn akhrinta dhabtahay ah waxa weeye lafdan wa macnan inuu qofku lafdigiisiina waxyiga qaato oo akhriyo kuna dhaqmo tilaawadii iyo tadbiiqii israaciyo ku dhaqankii haddii laakiin ku dhaqankii halkaa uu iska dhigo waa tilaawo keliya cidda ka gaalowday qur way khasaareen yaa bani israa'iila reer banu israa'iilow buu ilaahay yidhi udkuruu waxaa xustaa nicmatii alatii ancamtu calaykum nicmadaan idin siiyey xusa oo ku baraaruga waa wa annii waxaa kaloo xustaan anugu fadaltukum inaan idinka dheeraad siiyey cala alcaalamiin caalamiintii wakhtigaa hore waataquu maa yowman maalin ka cabsada laa tajzii nafsun nafi aanay abaalin karaynin can nafsin shay naf kale laa tajzi bimacnaa laa tadfacu nafsu can nafsi shaya nafina naf kale waxba kama difaacayso walaa yuqbalu minha cadlu madax furashana laga aqbali maayo nafta ah walaa tanfacuhaa shafaaca ergana uma tarayso walaa hum yunsaruuna dadkaa loona hiilin maayo cid u hiilinaysaa ma jirto cid ilaahay haysta waa yeedhmadii reer banu israa'iila qisadu ay ku bilaabantay ayaa meelahan gebagabadanna ilaahay uu ku soo celiyey wi wakhtigaa nebi maxamed joogay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu u yeedhay oo wuxuu idhi nicmadaan idi siiyey xusuusta waa nicmadii diinta iyo nabadgelyadii ilaahay uu nabadgeliyey waalidkoodii uu nabadgeliyey kuwana sidoo kale u barwaaqeeyuu u barheedhay oo halkaa dejiyey waxaan idinka fadilay baa ilaahay u ihi caalamka caalamiintao dhan waxay culimadu leeyihiin aabbayaashood caalamkaa ay joogeen ayaa laga fadilay laakiin caalamkan waktigan qur-aanku uu soo degaya dadka jooga waxa u dheeraad badan dadka ilaahay rumeeye muslimiinta a nebi maxamed horkacaya calayhi salaatu wasalaam qur-aankana saasuu ilaahay ku caddeeyey kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin dadka oo dhan kuwii ugu khayr badnaayo caalamka loo soo saaree saxaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii inoo caddeeyey khayru lquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qarnigana qarniyadoo dhan u fiican marka ummaddan iimaan la ayaa waxay ka tuurtay meel durugsan oo aynu ilaahay nacdalay laakiin casri bay ahaayeen kuwo la fadiloo la dheeraad waxyaabaha dadka baraarujin kara diintana ku soo celin kara waxaa ka mida ah ilaahay iyo aakhire inuu xusuusan yihi waاtaquu yowma laa tajzii nafsu can nafsi shaya walaa yuqbalu minha cadl walaa tanfacuhaa shafaaca walaa hum yansaruun aakhira xusuusta qof aan xusuusnayn dee iimaan ma leh arkaanta iimaanka waxaa ka mida maali maalinka dambe qofku rumaysan yahay aliimaanu biاlyowmi اlaakhir oo uu leeyahay oo uu xasanaadkiisa iyo siya wuxuu samaynayo ee shar iyo khayr leh des waxaa soo lagugu soo celin maayo bal iska ilaaliyo okaadi marka goor walba qur wuxuu inu xusuusinayaa caalamkaa dambe aynu usii soconee lamahuraanka ah inaynu ku talagalno nafina naf kale waxba ka gudi waxay u taagan tahay waxna u tari difaacina mayso waxba ugu deeqi kari mayso uu ku badbaado sidoo kale qofkan haddii la qabsaday cadli ma jiro cadligu waa madax furashu intuu qofku xoolihiisa isku furto ama wax kale la sii taasina ma jirto ergana ma taalo loona hiilin maayo markaa saasaa ilaahay u baraarujinaya subxaana wa tacaala addoommaha waa siday u badbaadi lahayn adduunyada iyo aakhira labadaba allah ina waafajiyo wahada ma aquluhu waastaqfir اllah wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah whanaaء lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaasxaabihi waman waalaah ama bacdu waa suuraة الbaqرة aayadda boqol iyo afar iyo labaatan qaala اllahu tacaalى ilaahay baa wuxu uhi waid wakti xus nebi maxamedow ibtalaa ibraahiima rabu ibtalaa waxaa imtixaanay ibraahiima nebi ibraahim rabbuhu ilaahiisii ayaa imtixaan uu amray ayuu ku imtixaanay faأtamahuna wuu dhammaystiray wixii la faray oo dhan wada fuliyey qaala markaa ilaahay wuxuu yidhi isagoo abaal marinaya innii jaaciluka linnaasi dadka waxaan kaaga dhigayaa imaaman hoggaamiye qaala markaa nebi ibraahim waxa uu yidhi wa min duriyatii ilaahayow ubadkaygana qayb ka mida madax ka dhig qaala ilaahay wuxuu uhi laa yanaalu cahdii ballankaygaasi gaadhi maayo iyo hoggaamintaa wanaagsan aaalimiin dadka dulmifalayaasha ah gaari maayo waid wakti xus nebi maxamedow jacalna albeyta kacbada aanu ka dhignay mahaabata meel lagu soo noqnoqdo xaj iyo cumro loogu soo noqnoqdo linnaasi dadkaanu uga dhignay wa amnan meel nabadgelyo ana waan ka dhigay buu ilahay watakhiduu waxa aa ka dhigataan min maqaami ibraahim nebi ibraahim halkaa uu istaagay musallaa meel lagu tukado ka dhigta salaaddaa sunnaha wa cahidnaa ilaa ibraahim nebi ibraahim waxaanu amarnay buu ilaahay yidhi ismaaciila iyo inankiisii ismaaciilba an dahiraa baanu farnay buu ilahay waxaan faray nadiifiya beytiya gurigayga waa kacbada lidaa'ifiina dadka wareegaya ee cibaad wareegaya u nadiifiya walcaakifiina iyo kuwa iska fadhiya warukaci sujuud iyo kuwa ee sujuudsan macnaha dadka tukanaya intaaba u nadiifiya Eh, marka la eego munaasabada ka dhaxaysa aayadaha hore iyo aayadahan aynu akhriyayno culimadu waxay leeyihiin waxa weeye fikirkii ama wixii ay faafinayeen yuhuuddiyo ilaahay meesha ka saaray uu deedifaynayo iyo mushrikiintii ama gaaladii carbeedba labada qoloba waxay isku xoqi jireen oy ku abtirsan jireen nebi ibraahim oonay la ummad ahayn kuwani waxay leeyihin annagaa ka farcanoo diintiisii baanu haysanaayo kacbadii uu dhisay nebi ibraahim ayaanu joognaa oonu xokayn karnay waa quraysh diintiisiina waa baanu haysanaa markaa moxamed iyo kooxda la socotaa iska cidle iska cararayaane nebi ibraahim annaga ayaa ku abtirsanayna bay leeyiin diintiisiina haysana nimanka kale iyaguna yuhuud iyo nasaaraduna kale odhan jireen markaa rabbi waxa uu halkan ku cadcadeeyey sifaadkii iyo tilmaamihii qiimaha iyo quruxda badnaa ee uu lahaa nebiyullaahi ibraahim calayhi الsalaam khaliil الraxmaan marka awsaaftiisa iyo tilmaamihiisa iyo mawaaqiftiisa iyo muctaqadkiisa waxa uu aaminsanaa oo dhan halkan ilahay uu soo bandhigo iyo dhaqankiisii qiimaha badnaa waxaa caddaanaya abtirsiimaday ku abtirsanayaan inay tahay mid been iyo baatil ah marka qisada nebi ibraahim iyo sida loo soo dhexdhigay qisadii reer banu israa'iiloo xagga dambena aayada ka hadhan yihiin waa sidaas weeye nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxa ilaahay uu u doortay inuu noqdo khaliilu khaliil saaxiib keliya lama odhan karo alkhulla waa saaxiibtinimo aada u xeel dheer oo markaa meel gaadhsiisan ilaahayna cid uu khaliil ka dhigtay waxaa jira uun nebi ibraahim oo qur'aanka uu ku caddeeyey iyo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo iyadana sunnaha uu inoogu caddeeyey oo rasuulku waxa uu idhi anugu ilaahay baa khaliil ii ahe addoomihiina kale cid khaliil ii ahi ma jirto haddaan khaliil samaysan lahaana abubakar baan ka dhigan lahaa buu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiixa markaa asxaab bay u ahaayeen ummaddii wakhtigaa la joogtay laakiin khaliil wuxuuna u ahaa ilaahay buu ahaa rasuulku sala allahu calayhi idan markaa khulladu waa saaxiibtinimo xeel dheer madaarij saalikiin sida uu ku sheegaya ibnu qayim raximah waxa uu leeyahay saaxiibtinimadaa waxa uu ku helay nebiyullaahi ibraahim sifaad badan oo qur kariimka ah ilaahay uu noogu caddeeyey oo mudan inaynu inaguna ku dadaalno inaynu ku dadaalno si aynu wanaag wanaagga ilaahay oo awliyadiisaa iyo ambiyadiisaa siiyey sifaadkaa in badanoo ka mida ah ama ilaa toddoba sideed suuratu naxli aakhirkeeda ilaahay uu ku sifeeyey nebi ibraahim ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilaahi xaniifan walam yakun min almushrikiin walam yakun min almushrikiin shaakira liancumihi ijtabaahu wahadaahu ilaa siraadi mustaqiim waaataynaahu fi dunya xasana wainahu fi اlaakhirati lamina asaalixiin wuxuu ilaahay ku sifeeyey inuu ahaa nebigaasi isagoo qof keliyaaba haddana ummad ahaa ummad buu ahaa sifooyinka wanaagsanee ummad ku kala tagsan isagaaba xambaarsanaa mid qaanitoo ilaahiisa u hoggaansan buu ahaa xaniif buu ahaayo wixii xun oo dhan ka soo leexday ilaahaysana ku jahaysan oo wixii khayr ahoo dhan usoo leexday shaakiran liancumi nicmooyinku ku mahadnaqi jiray nicmooyinka ilaahay uu siiyey mid diineed iyo midii dadka iyo midii duunyada intaba ilaahay buu ugu mahadnaqayay markaasaa ilaahayna ku abaalmariyay waxyaabaha u sheegay suuratu najmi ilaahay waxa uu ku tilmaamay inuu wixii la faray oo dhan fuliyey wa ibraahiima aladii wafa waa ibraahimkii oofiyey ibraahimna xus baa lay waa nebi ibraahimkii oofiyey wixii la faray oo dhan suuratu hid ilaahay waxau hi ina ibraahiima laxaliimu awaahu muniib saddex sifu isu raaciyay nin badan buu ahaa oo cabsi badan ilaahayna u toobad keenaya suuraة اdaariyaat ilaahay wuxuu ku ammaanay nebi ibraahimoo sifooyinkiisa ka mid ahaa karamuhu wa sakhaau inuu ahaa deeqsi deeq badan hal ataaka xadiiثu dayfi ibraahima اlmukramiin ayaad ka akhriyaysa salaan kadibba wuxuu u dhaqaaqay isaga oo laga yaabaha intiisu inaanay badnayn neefku hayeyba inuu usoo gowraco oo usoo bisleeyo cidamu sabri sifooyinka wanaagsan uu saaxiibtinimadan ku gaadhay waxaa ka mid ah sabirkiisoo u weynaa fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul raggaa sabirkoodu aadka u badnaa ee la yidhi nebi maxamed oo xagga sabirka kaga dayo ayuu isagu hormuud ka ahaa rasuulkaa nebi ibraahim calayhi salaam sifooyinkaa uu kullada iyo saaxiibtinimada ku mutaysta waxaa ka mid ahaa albaraa'atu min ashirki wاlmushrikiin gaal oo dhan buu ka gacan taagtay qad kaanat lakum uswaة xasanaة fii ibraahiima wاladiina macah id qaaluu liqowmihim ina bura'aaءu minkum wmima tacbuduuna min duuni اllah kafarnaa bikum ilaa aakhir اaayaat aayaadkaa suuraة اlmumtaxina kaga dayda buu ilaahay leeyay nebi ibraahim iyo muuminiintii la socday siday uga beri noqdeen ay uga durkeen gaalka ilaahay ka durkay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha nebi ibraahim uu saaxiibtinimada kubustay ku mutaystay qiyaamuhu bijamiici maa amarahu اllah calaa atami wajhin sidii ugu quruxdiiyo qiimaha badnayd ayuu u dhammaystiree wixii ilaahay uu faray oo dhan waa innaga halkan ku arkayna waid ibtalaa ibraahiima rabuhu bikalimaati faatamahun wuu dhammaystira wixii la faray oo dhan waxa ugu sii weynaa waxyaabaha uu darajadaa ku gaadhay waana ta ugu culus baabay haydeen awlaaddiisii mid ka mid ahoo jecel uu jecel yahay oo u barbaaray yaa ilaahay uu tijaabo ka qaaday waxiidatun fii nawciha addoommaha ilaahay siyaabo badan buu u imtixaan nooc gaara ah markaasaa waxaa la intood birtaa qaadato ilmahaagaa jiifiyo dhegta dhiigga u dar gowrac baa layihi waa arrin aada iyo aada u cajiiba ah. isagiina wuu isdhiibay inankiisiina wuu isdhiibay markii warkii uu dhammeeyey ee qacdi una ay hadhay ayaa ilaahay uu ka joojiyey subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu ka markhaati kucu caddeeyey inuu imtixaan adag ahaa ina haada lahuwa albalaau lmubiin suuratu saafaad baad qisada ka akhriyi karaysa arrintaasi arrin culus bay ahayd buu lahay ilaahay baa uga markhaati kacay marka arrimahaasoo dhan ee ilaahay uu ku ammaanay innaguna wixii aynu kari karayno kolle waa iska itaal yarnahaye inaynu ambiyada iyo saalixiinta iyo awliyada ilaahay bal isku dayno inaynu kaga dayna aad bay muhiim u tahay marka kuwaasi way eedeeno way seegeene idinku haddii aad tihiin dadka aan shahaadanaya islaamkaa ku dayda la leeyahy rasuulkaa nebi ibraahim nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam saasuu ilaahay faray fabihudaahum iqtadi hanuunka ambiyadaasoo kale ku dayo nebi ibraahim baa ilaahay kelimaad buu ku imtixaanay kelimaadkaasi waa awaamir waxyaaba la faro kuwa aynu sheegaynaa ka mid ah isagoo nin weyn oo siddeetan jira baa waxaa la yidhi ilaahay wuxuu soo rogay sharci ah in la isgudo xadiidka bukhaari siduu tilmaamaya gudniinka waa idin garan soo maaha buuriyada in la jaro اkhtatana ibraahimu biاlqaduum nebigu wuxuu leeya calayhi الsalaaةu wasalaam siduu amarka ilaahay ugu degdegayey gudintii geedka lagu garaacayo gow ku siiyey odayguba wuu sigtay nebigaa ilaahay dirqu ku baxsada sakiin iyo minditoona ma raadinine amarkii ilaahay isagoo u degdegayu dhag ku siiyey taasina markaa waxay ka mid tahay waxyaabaha uu dhammaystiray khisaal alfidra waxyaabaha wanaagsana diinteennu ay noo jidaysaybu diinkaasina ka mid yihi arrimahaasoo dhan markuu ka soo baxay ilaahay wuxuu u doortay in uu noqdo hogaamiyihii ummaddan inii jaaciluka linnaasi imaama ilaahay wuxuu ictiraafsan yahuu ogolyahay ummadda inuu hogaamiye u noqdo ka ilaahay ogola ka edabsanaya kii kale ilaahay ma ictiraafsana ummado shisheeya ictiraafsan soomaad baqri jirin wax ictiraaf la idhaahdo oo dadku ay daba cararaan ka ilaahay uu ogoliyuu ictiraafsan yahay waxa weeye marka uu addoonkaasi ilaahay isu dhiibuu ka amar qaato ilaahayna wuxuu u ogolyahay ummadda inuu hogaamiye u noqdo laakiin hadduu isagu halowsan yahay ilaahayna barbar maro lama ictiraafsanaa madaxna ummadda uma noqon karo saa daraaddeed dadka muslimiintaa qiyaadadooda shuruuday leeyihiin shuruudahaasaa dib u akhriyi doontaa aayadaha laga faa'idaystay bay markaa aayaddani ka mid tahay nebiga nebi naxariis badan buu ahaayoo dadku u naxariisanayay u dadaalayana waxaa ka mid ah ubadka isaga ka soo jeeda ee ka farcan markuu arkay inuu ilaahay xil weyn iyo wanaag u ballan qaaday kolkiiba wuxuu soo dhigay ubadkiisana in lagu daroo wa min duriyati ilaahay uu madax ka dhig ubadkaygana mintu waa tabciidiyo dee kolle wada ogyahay inaanay wada hagaagayne ilaah kii u qalmana ilaahay ka dhig ubadkaygana ka dhig madaxtinimadaa qaala laa yanaalu cahdi aalimiin saynu hore usoo sheegnay ilaahay wuxuu ihi hogaaminta ummadda islaamka ma qabanayo mid daalima ama aan hagaagsanayn marka waxaad ogaataa ummadda ubadkaaga oo dhan hala wada doonina intii miyir qabta ee caadiliinahunbaa hoggaan noqon kara laakiin daalimiintu ma noqon doonaan iyo dulmifalayaashu ummadda hogaamin uma noqonayaan daalimka u weynina waxa weeye ka ilaahay dulmiyey oo ilaahay see loo dulmiya dee ilaahay hal xaq buu leeyahay xaqa keli u leeyahy waa cibaadatuhu waxda keligii la caabudo marka qofku hadduu diiday inuu ilaahay caabudo waa akbar daalim dadka kalena har u jiidi maayo saasaa ilaahay ogeysiiyey waxyaabuu ummadda ku hogaaminaya waxaa ka mid ah inuu u diyaariyey nebi ibraahim isagoo amarka ilaahay qaadanaya kacbada dhismaheeda taana xagga dambe aynu insha alla ku arki oo xagga macno ahaan dee dhismihii kacbada aayaadkaa ka warramaya horeeya aayaadkanna waxay tilmaameen faa'iidada beytku u leeyahay iyo qiimihiisa beydkii waxaan ka dhigay baa ilahay uhi kacbadaa mahaabatan linnaas meel dadku uu ku soo noqnoqdo xajka iyo cumradaa loogu soo noqnoqdaa ducadii nebi ibraahim baana ilaahay u aqbalay fajcal afidata min annaasi tahwi ilayh ilaah dadka quluubtooda waxaad ka dhigtaa mid u soo cishqiyaysa oo jecel kacbada iyo dadkeeda markaa qofku wuu ka caajisaa meelaha kale hadduu hal mar maro ama ku dalxiisee beytullaahi alxaraamka qofku hadduu tago kama caajiso waxaa kaloo ilaahay uu ka dhigay meel degan saa daraaddeed baa uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda farayey deganaanshaha in loo ilaaliyo qofka deganaanshaha ka luminayaana inuu daalim yahay buu caddaynayey markuu xoreeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam sanadii sideedaad beytullaahi alxaraamka iyo maka wuxuu xurmadii wakhtigii intaan inaan dagaalka ku qaadin ka hor xurmadii ay lahayd maanta waa usoo noqotay saacadda aan xoraynayunbuu ilaahay i cid kaleo ka dagaalami kartaana ma jirto cid kale oo halkan ka dagaalami kartaa ma jirto cid ku xalaashan karta nebi maxamed baa ka dagaalamayna ma jirto halkaasuu ku joojiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bnu cumar isaga oo mino jooga wakhtigii xajaaj binu yuusuf markaa bixadda xajka hogaaminaya cabdulmelik bnu murawaan wakhtigiisi ayaa nin khawaarijtii ka mid ah, ayaa waran la egto cagtu ka taagay dhiiggii baa isqabsaday cabdillaahi bnu cumar xajaaj binu yuusuf oo meesha colka waday oo isagana lahaa bal itustus camalka xajka ile waa asxaabigii cilmiga badnaaye ayaa wuxuu war cabdilaahi iska warran uu soo booqday dee iska warramayaa buuhi balaayadoo dhan horseede eh. nebi maxamed dadku halkan xaramkan yay la soo gelin buu hub iyo dhibaato ninka hubkan iyo dhibaatan iyo borigaadhkan iyo balaayadan iswadataa ninka keenay waa adiga khawaarijtaasina adigay kusoo eeganayaan marka mushkilad aad adigu keentay maxaad iga waraysan bu mala dee kii kacbada dumiye ee markaa saas xaaladeeda waa macruuf watakiduu min maqaami ibraahiima musalla cumar ibnu khadaab allaha ka raali noqdo wuxuu ahaa mulham ilaahay waxyaaba badan uu ku ilhaamiyey waxyaaba waxa jira la ydhaha muwaafaqaatu cumar cumar ilaahay ku waafaqay lama odhanayo ilaahay baa cumar ku waafaqay laakiin waxa weeyaan cumar baa ilaahay ku waafaqay wuxuu nebiga u sheega mala halkaa nebi ibraahim istaagay waxa fiican inaynu inaguna ku tukanno aayaddanaaba soo degtay sidii baa markaa salaaddii sunnahayda dawaaf ka dambeysay ayaa loogu tukanayaa maqaamu ibraahim agtiisa labada ragcadood sunnaha ka dambeeya watakiduu amarkaasi waa jiraa qirada kale waxay tilmaamaysaa watakaduu min maqaami ibraahiima musalan manaa nebigii asxaabtii waxay ka dhigteen meeshuu nebi ibraahim markuu kacbada dhisayey uu istaagay meelay ku tukadaan labadaba waa sax wey ilaahay amray iyo ku ammaanay asxaabtu inay hawshaa fuliyeen maqaamku markuu nebi ibraahim dhisaya waa halkuu istaagay cagaha u saaray hadda waxaynu aragnaa meel yaroo quraarado yuuban inuu raadkii dhex yaallo saasay munfasil uga ahayd oo gidaarka kacbada ay uga durugsanayd mise baa ka durkisay waxay u badan yihiin culamada taariikhdu inuu cumar ibnu khadaab markuu hagaajinayay dawaafka inuu ka durkiyey saasay u badan yihiin waxyaabuhu ilaahay faray uu ku imtixaanay nebigan waxaa ka mid ahaa uu fuliyey wacahidnaa ilaa ibraahiima waismaaciila an dahira beytiya liaa'ifiina waalcaakifiina warukaci sujuud waxyaabahaas waxyaabuu ilaahay faray bay ka mid ahayd nadiifi baa layidhi nebi ibraahim iyo inankaaga ismaaciil labadiinuba labadaa rasuul ba ilaahay wuxuu faray beytkan dhismihiisana waa la faray saynu arki doonno nadiifintiisana waa la faray markaa nadiifintu waa mid maxsuusa iyo mid macnawiya labadaba nadiifin la arkayo oo maxsuusa oo aan la ogolayn wixii quruna iyo wixii wasakha iyo wixii dadka ku cibaadaysanaya dhibaya lama ogola waa mid la taabanaya taas mid macnawi ahoo sii weynina way jirtaayo wixii had iyo jeer gaaladu ay keenaan iyo shirkiyaadkooda iyo diin la in laga nadiifiyo siduu nebi maxamedba calayhi salaatu wasalaam ugu dadaalay arrintaas oo wakhtigii uu xoreeyey rasuulku wixii u horreeyey u gacanta saaruu burburiyuu baabiiyey waxaan saddex boqol iyo lixdan sanam oo saddex boqol iyo lixdanka maalmood lagu kala hagaajiyey oo kacbada tuulnaa ayuu ka xaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasaanay tahay oo mar walba guriga ilaahay baa ku awlaysan oo ku habboon in la nadiifiyo waa dahir beytiya idaafada waa tashriif gurigani kol hadduu yahay gurigii ilaahay adu waxaad jeceshay gurigaaga inaad nadiiso ama guriga boqorka la nadiifiyo ama guriga heblaayo uu nadiif ahaado maxaad u malaysaa beyt allah beyt wuxuu istaahilaa in la nadiifiyo o la udgooneeyo o la hagaajiyo masaajidada kalena waa la mid oo iyadana waynu ku amranahay caaisha waxay leedahay radia allaahu canha umirnaa an nabniya almasaajida fi duur wa an nunadifa wa nuayib waxaa nala faray macnaa nebigunbaa faray calayhi salaatu wasalaam inaanu deegaamadii xaafadaha masaajidada ka dhisno oo aanu nadiifinno oo aanu udgoonayno cibaadooyinkaynu qabanayno ayay taasina ka mid tahay si qofku isagoo raaxaysanaya cibaadadii qalbigiisa ugu soo jeedsado waid waqti xus nebi maxamedow qaala ibraahiimu ibraahim baa wuxuu ihi rabbi ijcal haada ilaahay halkan waxaad ka dhigtaa beladan aaminan maka ilaahay oo dal nabadgelyala ka dhig warsuq ahlahu min ahamaraat dadka deganna arsaaqad si man aamana minhum billaah ka iyaga kamida ilaahay rumeeye arsaaqad sii walyowmi alaakhiri iyo maalinka qiyaamaha rumeeyey gaalkii umuu ducayninba arsaaqada umuu dalbinba qaala ilaahay wuxuu uhi waman kafara ka gaaloobayna faumaticuhu isagana waan u raaxayn doonaa qaliila nin yar oo dee adduunyada ah uma adaruhu waxaan u dhibgelin doonaan ku qasbi ilaa cadaabi naar naarta cadaabkeeda wa bi'sa almasiir meel loo noqdo oo loo laabtana halkaasa uxun wuxuu bilaabay markaa isagoo waajibaadkiisii gudanaya nebi ibraahim calayhi salaam inuu duceeyo marar badan buu aada u duceeyay oo u duceeyo suuratu ibraahim dee aakhirkeedana waad ka akhrii karaysa rabbi ereygaa rabbi oo aad iyo aad usoo noqnoqonaya nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam markii uu madiine tegey waxa uu u duceeyey madiine oo u lahaa ilaahay waxaan kuu barayaa reer madiine inaad siisa intuu nebi ibraahim waxaan u ducaynaya intuu nebi ibraahim maka u duceeyey ehelkeeda in ka badan ayaan u ducaynayaa xaram baanaan ka dhigay buu lahaa madiine rasuulku sala allahu calayhi wasalam maa bayna cayrin wa hawr labadaa meelood inta ka dhaxaysa siduu nebi ibraahimba xaram uga dhigay ilaahay u faray waxay tilmaamaysaa markaa tani qofka muslimkaa ah ee hami weyn xambaarsani wuxuu aad iyo aada ugu dadaalaya dalka iyo dadka iyo ehelkiiyo ubadkiiyo ummadduba inay nabad galaan ducadu u badinayaa hanuunkuu badinayaa dadaalkuu badinaya naxariistiisaa badan qofka had iyo jeer iimaan u uha sharka badanina wax ka galayba ma jirada munaafiqiintu ilaahay ka warrama wuxu uhi qad hamatum anfusum naftooduunbay waa keligihaan leh naftooday u hamiyaanay u ordaan laakiin hami umadeed ma xambaarsana ducadiisaad arkaysaa iyo dadaalkiisa ilaahay ou dalkan ilaahay mid aamina ka dhigoo nabadgelyo badan nabadgelyaduna qiimaheeday leedahayoo inkastoo nabadgelyadu markaa la raacayo diinta islaamka ee cadaaladi jirta ay suganto hadii diinta la weydaarto dee halkaasaabay ka bilaabantay dhibaatadu nabadgelyada u qiimaha badan waa inay addoommuhu ilaahay u soo noqdaan arsaaqad ilaahay sii midho fara badan ehelka halkan degan maka ku arsaaq buu ilaahayna wuu aqbalay yujbaa ilayhi amaraatu kulli shay milaha caalamka o dhan baa la keenayaa iyadoo waxba aanay ka bixin taana ilaahay wuu aqbalay isagoo ka feejigan halkii hore ee ilaahay uhi laa yanaalu cahdi aalimiin ee loo sheegay in aan ilaahay hogaaminta wanaagsan u dhibaynin kuwa aalimiinta isagoo tii ka feejigan ducadii wuxuu ka reebay dadka aan ashahaadanaynin alla yaqaanka ahayn arsaaqadaa iyo amnigaa waxaan ku weydiiyey man aamana minhum billaahi walyowmi alaakhir ayaan ku weydiiyey ilaahay wuxuu u sheegay markaa bahashan adduunyada rabbi agtiisa inaanay qiimo ka lahaynoo gaal iyo islaamba loogu deeqayo qaala waman kafara faumatichu qaliila uma adaruhu ilaa cadaabi الnaar ka gaaloobay laftiisana waan siinaya arsaaqada adduunyada dee iyadaaba iska qaliilahoo iska yarba iyadaabaa qiimo weynba lahaynba hadday qiimo leedahayna gaalkaasi ilaahay ka calafgoyn lahaa sidaasaa markaa ducadii nebi ibraahim loo arkay iyada oo ilaahay uu aqbalay subxaana wa tacaala naxariistiisii badnayd bay ka mid ahayd dadaalkii uu goobaha muqadasaadka u soo dadaalay dhismihooda iyo hagaajinkooda hagaajintooda iyo dadka siduu ugu hanuunin lahaa arrimahaasoo dhan baa ka mid ahaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam alxamdu lilah wahanaau lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah waaalihi wasaxbihi wasalam wabacd waa aayadda boqol iyo toddobiyo labaatan ee ka mida suuratu lbaqara qisadii nebi ibraahim baynu ku dhex jirnay iyo asaaskii iyo dhismihii kacbada iyo taariikhdii wanaagsaneed ay lahayd iyo dadaalkii nebiga qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi waid wakti nebi maxamedoo dadka u sheegoo xus oo taariikhdaa qiimaha ilaada dadka uga waran yarfacu ibraahim nebi ibraahim wuxuu kor yeelayay alqawaacida min albeyt seeska kacbadu kor u qaaday uu dhisayay wa ismaaciilu nebi ismaaciilna isaguna wuu dhisayaa waa la dhisayaa rabbanaa bay leeyihin qaa'ilayni rabbanaa labadooda waxay leeyihin rabbigayow taqabal ilaahw naga aqbal cibaadadan aanu wadno innaka anta asamiicu alcaliim adugu waxaa tahay kii wax walba maqlaya ee wax walba ogsoon rabbanaa ilaaha iyagiyo wajcalnaa muslimeyn waxaad naga yeeshaa laba kuu hoggaansan laka adiga wa min duriyatinaa ubadka iyagana waxaad ka dhigtaa ummatan muslimatan laka ummad adiga isu kaa dhiibtay oo ku hoggaansan wa arinaa manaasikanaa wa arinaa na tusisaa manaasikanaa goobaha aanu ku cibaadaysanayno watub calaynaa ilaahay ou naga towbad aqbal innaka adugu anta adugu atawaab kii addoommaha aad towbadda uga aqbala ayaa tahay alraxiim ee addoommaha u naxariisanaya rabbanaa ilaah yagiio wabcad fiihim waxaad ka soo dhex saartaa ubadka iyagaa rasuulan minhum rasuul iyaga un ka mid ah yatluu calayhim aayaatik aayadahaaga ku dul akhriyo oo bara sida loo akhriyo si ay ugu khushuucaan ay uga faa'idaystaan wa yucallimuhum اlkitaab wuxuu barayaa kitaabka axkaamtiisa iyo macnihiisa iyo walxikmata faa'iidooyinka faraha badane kitaabka ku jira ama sunnihiisa wayuzakiihim waanu tarbiyaynaya u rabaynaya inaka adugu anta alcasiiz اlxakiim waxaa tahay mid awood badan xikmad badanna ducadaasaa markaa uu istabageliyey nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyadoo uu ku barbar taagan yahay inankiisii ismaaciilna <clears throat> waxaynu wax yar ka odhan lahayn dhismaha kacbada iyo taariikhdeedii marka hore fadligeeda qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay kacbadaasoo de ah halkaynu u tukanayno ee salaadu la aanay ansaxaynin ilaa loo tukado xaggeeda loo jeedsado caalamka meel waloo la joogana looga soo jahaysanayo <clears throat> cafwan <clears throat> fadaa'ilkeeda waxaa ka mida ah inuu ilaahay ka dhigay gurigii ugu horeeyey ee alla daraaddii looga dhisa caalamka inna awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaaraka mar hadduu qur-aanku caddeeyey gurigii ugu horeeyay inuu yahay oo afdaliyadda iyo asbaqiyadda iyo qiimahay leedahay wey waxa dhisay malaa'igtii ilaahay iyo ambiyadii ilaahay oo si aynu xusi doono ciddii ugu horreysee dhistay waa malaa'igtaba aqwaasha qaarkood leeda laakiin waxaa la hubaa oo halkan aynu ku haynaa ambiyada ilaahay nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil inay asaaseen innagaaba hayna taariikhdana waxaa ku suganoo ku cad nebiyullaahi moxamedna sala allahu calayhi wasalam ismaheedii inuu ka qayb ahaa kacbada sharafteeda iyo qiimaheeda waxaa ka mid ah oo culimmadu leeyihin waxay ku beegan tahay beytulmacbuur guriga malaa'igtoo dhamme ay marayaane samada ku yaalla oo iyagana kacbadii uga dhigan ayaa uu ku toosan yahay sharafta diinteennu ay u yeeshay waxaa daliilo ah sii caddaynaya inuu nebi maxamed diiday sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiix ahaa markuu qofku xaajo gudanayo inaanu xagga qiblada u sii jeedsanin dabadana u jeedinin hadduu dabcan ikhtiyaar leeyahay oo dee meel bannaan uu ku tukanayo waxaa cadoo sugan ambiyada ilaahay inay ku soo xaji jireen kuna sii xaji doonaan ilaahu nabi moxamed tilmaamay alayhi salaatu wasalaam ciise bnu maryama laftiisu inuu ku soo xajiyi doono oo ku soo cumraysan doono waxyaabaha badan oo wixii wanaagsan oo dhana ah, waa loola jeedsadaa sida maalan qofku markuu qur-aanka akhriyayo ducaysanayo weysaysanayo wixii khayrla uu wado dhan fadaa'ilkeeday kamid mid tahay inuu ilaahay ilaaliyo subxaana wa tacaala oo meelaha la gumaysto aanay ku jirin waxaa jiro cibaadooyin u baahan ansixidoodu in kacbada un lala qaabilo waxaa ka mid a salaadihii aynu tukanayno inaynu kacbada ula jeesanno xaaladdii de aynu ka soo warranno ee kalifku jiray mooyaane waxaa ka a qofka haddii la aaso in jinaasadii loo jeediyo kacbada xoolaha marka la gowracayo markuu qofku dawaafayo markuu sacyiga la imanayo xaaladahaasoo dhan inuu kacbada qaabilo waxay tahay waxyaabaha islaamku uu suga ee waajibka ah intooda badani waa waajib kacbada markaynu usoo noqonno magacyadeeda magacyo dhowray leedahay waxaa ka mid a alkacba sidaa ilaahay qur-aanka uu ku caddeeyey hadyan baaliq alkacba xoolaha waa in la gaadhsiiyaa kacbada waa hadyi gaadhaya kacbada halkaasa xaramka lagu soo gowracaya albeyt اlmubaarak laladii bibakata mubaarak ina awala beyti wadica linnaasi laladii bibakata mubaaraka marka beyt baa la yidhaahdaa ama albeyt اlmubaarak beytullaahina waa la ydhaah oo innagaan arkaynaa wacahidnaa ilaa ibraahiima waismaaciila an dahira beyti beytkii ilaahay weeye albeyt اlcatiiqna waa la ydhaah uma lyaqduu tafathahum walyuufuu nuduurahum walyaطawafuu bilbeyt اlcatiiq waa beydkii cadowga laga badbaadiyey ama qadiimkaba ahaa dhismihiisu alqiblana waa la idhaahdaa falanuwaliyanaka qiblata tardaaha albeyt اlmuxaram rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika اlmuxaram magacyadiisay ka mid tahay waxa aynu usoo gudbi lahayn dhismaha kacbada inta la ogsoon yahay ilaa labiyo toban jeer ayaa la xusaa kacbada dhismaheeda labayo tobankaa shan ka mida ah waa la isku waafaqsan yahay waxaase la isku khilaafsan yahay toddoba ka mid a ah. shanta la ysku waafaqsan yahay mid waataynu halkan ku hayno suurat lbaqara ilaahay halkan uu inoogu caddeeyey dhismaheeda ay wadaageen ay bilaabayeen ay seeskaba ka bilaabayeen nebi ibraahim iyo inankiisii ismaaciil nebi ibraahimna wastaadku ahaa ismaaciilna kii saacidaya kuuliga u ahaa ayuu ahaa midda labaada la isla waafaqsan yahay waxa weeye qurayshi dib bay u dhistay kacbada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii aan la soo dirin shan sano ka hor qabla albicati bikhamsi sanawaat shan sano ka hor waxayse ka soo gaabsadeen dhismihii nebi ibraahim marka inta yare imika gaabane dayrka ah ayay ka soo jareen oo idhaahdeen ma wada dhisi karayno xalaashaan inoo gaadhay nimankaasi xaaraanta way iska cunayaan laakiin waxay kuleeyihiin beytka ku dhisi mayno dadka qaarkood baa imika innaga waxay idhaahdaan waxayga ma ka xaji karaa iyo sadaqo ma ka bixin karaa iyo hadda waanu cunayaa marka waa falsafadiina qalloocan almuhim nebi maxamed baa la dhisay calayhi salaatu wasalaam khilaaf dhexdooda ka dhacay saa taariikhda ku arki doonto ayaa isagu uu isagaaba xal u noqdayoo waa kii go-a intuu yidhi hareeraha qabta isagu saaro dhismaha markaa qeyb buu ka aha rasuulku sala allahu calayhi wasalam waktiga labaad lasla waafaqsanya buu ahaa waktiga saddexaad lasla waafaqsanya waa dhismihii uu sameeyey cabdullaahi bnu zubayr radia allaahu canh waktigii u ka madaxda ahaa ayuu isaguna intuu dumiyey ayuu u dhisay siduu nebi maxamed doonay nebi maxamed baa wuxuu ihi haddii aanan ka baqaynin quraysh inay didaan ama diin la ku dhacaan ama gaalnimo u baxaan markuu caaisho la hadlayay dhismihii nebi ibraahim baan ku celin lahaa dayrkaa yarna waan ku dari lahaa laba albaabbanna waan u samayn lahaa intii buu isaguna sameeyey xajaaj binu yuusuf baa ka daba yimidoo isaguna markaasuu intii ka bedelayoo sidii quraysh ku celiyey dayrkii yaraana gaar buu soo jaray albaabkii galbeedna wuu xidhay sidii quraysh buu dib ugu celiyey halkaas waa afar baan filayaa marka shanaadee laisla waafaqsanya waxa weeye taariikhda islaamku markay ahayde hijrigu kun iyo afartan manaa cashara arbaciin oo imika aynu ka joogno afar boqol oo sano ayaa waxaa dhisay nin la odhan jiray asulطaan muraad oo ka mid ahaa dowladdii cumaaniyiinta kacbada wax badan oo duufaano iyo daadad iyo dabayle iyo waxbaa ku dhufto markaa qaybo badan baa dumay ninkaasina niman dhismaha aada u yaqaanuu masar ka keenay iyo dhagax wanaagsan iyo qoryo wanaagsan iyo waxbuu ku sameeyo dib u habayn aada u fiican ayuu ku sameeyey waana dhismaha ay hadda ku taagan tahay mar waloo la dhisana waxaa loo sii dheeraynaya kor dhismuhu kor buu had iyo jeer wuu sii soconaya manaa agga dherarkiisa baan ka hadlaya waxaa imika wax ku yaro kordhiyo yaro hagaajiyey dowladda sacuudiga ninka ugu weyne wuxuu ahaa un boqor fahad ayaa xooga albaabkan dahabka ah ee kacbada iyo inahaasuu ka isaguna ku yaro kordhiyey markaa shantaa hore ismaha nebi ibraahim iyo kaa nebigu quraysh la sameeyey cabdilaahi bnu zubayr xajaaj ibnu yuusuf iyo suldaan muraad shantaasaa laysku waafaqsan yahay toddobada laysku khilaafsan yahay waxa weeyaan waxaa dhisay baa laleeyahy malaa'igta nebi aadam iyo nebi shiif oo saddexdaba nebi ibraahim ka horreeyeen saddex dhismaba iyo nimankii camaaliqadaha waaweynaa eryada mar deganaa qoladii uu xididka la ahaa nebi ismaaciile reer jurhum lo jiray qolo reer khusaaca lo jiray odaygii quraysh laftiisa qusay ibnu kuley qusay ibnu kilaab quraysh alabar lo odhanayay toddobadaa jeerna waa la isku khilaafsan yahay oo xagga daliil ahaan baanay daliilla cuskadoo sugan ayaanay lahayn almuhim waa goob aad u qaaliya marar badan waa lasoo weeraray xagga taariikhda kacbada haddii aada akhrido oo maaragtay muqadasaadka iyo kutubta ka warrama haddii aad akhrido shiicadaa mar soo duulay marar badan nasaaradaa ku soo duulay mar walba ilaahay baa badbaadinaya subxaana wa tacaala wakhti uma hayno inahaa in la-eg ayaynu ka xusi karnaa maadaama dhismaheedii aynu taaganahay dhismaha iyo wixii markaa inaga khuseeya maalmo dhoweyd ninka meesha boqorka yarka ka ah waa kii dhakada uga baxay dadku aad bay uga hadleen social mediaha iyo meelahan hadalka la isku gaadhsiiyo miyay bannaan tahay mise ma bannaana markaa wax wuxu dhimaya xagga maaragtay kacbada iyo ma aha haddii dusheeda la fuulo xaaraan ma aha xagga sharciga waayo kutubta fuqahada waxaad ku arkaysaa qofku hadduu kacbada dusheeda ku tukado salaadu ma ka ansaxaysa kacbada gudaheeda hadduu ku tukada ma ka ansaxaysaa xaguuse qaabilaya hadduu kacbada ku tukado kutubu shaaficiya waad ka arki karaysaa dusheeda hadduu ku tukado dii gidaar uu ka sarreeyo wuu ku tukan karaabaa markaa ay xusayaan waid yarfacu ibraahim marka lafdiga ereyadayn usoo noqon doonaa inaynu macnayno nebi ibraahim baa wuxuu kor yeelaya alqawaacida min albeyt macnaha sawirkii xaaladaasi ay ku sugnaayeen quruxda badan baa lagu sawirayaa ficilkan mudaarac waa istixdaaru suurati اlmaadi muuqaalkii waktigaa tegey baa lagu soo hordhigayaa haddu kor yeelayaa oo aad arkaysa isagoo dhisaya isaga ismaaciil hees hawleedkoodu waa maxay dadkeennu way ismashquuliyeen soo maha markay hawl hayaan heesay samaystaan laakiin iyagu hawshooda digri baa la socda sidaasaanay ku fiican tahayoo haddii aada camal hayso kollay hadalna kaa soo baxayo tasbiix iyo ammaan iyo wardi iyo khayr ku dhawaaq rabbanaa taqabal minaa inaka anta samiicu lcaliim saasay ku ducaysanayaan ilaahu naga aqbal dhismahaasay ku jiraan laga yaaba duruuf adag iyadoo qalabkii aanu wax badan isugu hagaagsanayn amarka ilaahay bay qaadanayaan amarka ila labadaas shaksiyoo kaley ahaayeen dhismaha intaa la ege qurayshi dhammaystiri kari weydeyna way dhammaystireenoo iyagu way isku hagaajiyeen wax aad iyo aada u cajiiba wey awood ilaahay baa ku jirta waxaad halkaa ka arkaysa aynu ka faa'idaysanaynaa camal markaad waddo in kastaba ha hawlbato ilaahay daraaddii aad u samaynayso ha isku qancinin camalkaa in laga aqbalay ajarkiisiina diyaar kuu yahay laakiin mar walba waxaad ku ducaysataa inuu ilaahay ka aqbalo rabbanaa taqabal mina innaka anta samiicu alcaliim waxay aada iyo aad ugu ducaysanayaan ubadkoodana ugu ducaynayaan inuu ilaahay tubta toosan ku hagaajiyo taasina waa midh aada u muhiimaho dadka ehelkeenna iyo ubadkeenna inaynaan hiifina inaan haaraamin inaan habaarin laakiin aynu ducayno xadiidkii saxiix muslim ku sugnaa nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam calaa macna xadiid ubadkiinna iyo adduunkiinna iyo naftiinna ha habaarina si aydaan saacatulijaabo u waafaqin intaad habaartaabo habarkaasi ku dhici doonaa marka ereyga wanaagsan iyo ducada wanaagsan waxaad u muhiima weeye waa waxyaabaha aynu ka dhexlayna qisooyinka nebiyada rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wamin duriyatina ummata muslimata lak annaga iyo ubadkayago ilaahu ummad ku hogaansan ka dhig dadku waxay qiina leeyihin inay tirsan yihin ilaahay agtiisa u tirsan markay intad ilaahay u hogaansan markaase ilaahay ka amar qaateen oo ay ka edebsadeen oo abaalmarin mutaysteen islaamnimadu xaad u qaali wa arinaa manaasikanaa waxay tilmaamaysaa inay ilaahay ka codsanayaan goobtan ilan dhis oo camal ku fuliya baa la yidhiye inuu meelahay ku cibaadaysanayeen ilaahay tusiyo sidaa daraadeed ayaa nebi ibraahim alayhi salaatu wasalaam markuu ducadaa ilaahay codsigaa u qadime waa loo aqbalayoo malaa'igtii ilaahay baa waxay tusisay intuu ku cibaadaysan lahaa halkani waa sacyigii halkani waa dawaafkii halkaasi waa mabiidkii mina waa musdelifa waa carafa sidaasaa loo soo tusiyey wa arinaa manaasikana goobihii goobtan muqadaska meelahaan ku cibaadaysan lahayn oo dhan ilaahay na tusi saasuu ugu cibaadaystay isaga iyo ambiyadii badnayde ka dambaysay u nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam masjidulkhayf bay ku wada tukan jireen alaahu naga toobad aqbal innaka anta tawaabu raxiim ducooyinka nebi ibraahim calayhi salaam waxaa ka mid ahaa inuu ku sii duceeyey nebi maxamed inuu ilaahay ka soo dhex saaro ummaddan ilaahayna ducadiisii wuu aqbalay marka kaana rasuulu sala allahu calayhi wasalam dacwata ibraahim waxaabuu ahaa nebi ibraahim ducadiisii ilaahay aqbalay ayuu rasuulku sala allahu calayh waslm ilah waxaad ka rasuul bal sidii u duceeyey ayuu nebi maxamedna u yimi waa rasuul aayadaha akhriya rasuul iyaga oo aayadaha akhriyayo oo macnihiisa baraya oo xikmadda uga soo saaraya oo rabaynaya intaasunbu ilaahay u aqbalayoo suuratu aljumuca awalkeeda ah inuu nebi maxamed intaasoo tilmaamado nebi ibraahim kusii duceeyey ayuu yeeshay huwa aladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhu yatluu calayhim aayaati wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin marka tilaawada iyo tacliimka iyo taskiyada intuba macno gaaray xambaarsanyin tilaawadu waa arrin muhiima ah. talaqina way u baahantay inuu qofku qur-aanka yidhaa iska akhriyaya wuu ku gafayaa qur qur-aanka wuu ku gefaya qur-aanka waajibaadkiisu waxa weeye inuu mucalim u yeesho qof arkaantii tajwiidka waxaa ka mid ah aلtalaqi min afwaahi اlmashaa'ir in lagala kulmo afka shuyuukhda siduu nebiguba calayhi الsalaatu wasalaam afka malaga uga qaaday asxaabtuna afka nebigay ka qaatay saasuu qur-aanku ku soconaya wax badan oo ereyadiisa qoranoon la akhriyaynin baa jira xarfaha iyo qaar aan muuqanin oo la akhriyayo marka taa waynu baraarujin lahayn khaladaadka dadka qur-aanka akhriya tiro aada u badan bay khaldaan dadku marka qur-aanku wuxuu u baahan yahay in xataa odayaashiina waaweyn iyo dadka mutacalimiinkaas mutacalimiinta akhriyaya qur-aanka ha isku qancinin adugu inaad af carabiga taqaanood akhriyayso qur-aanka kariimkii wuxuu u baahan yahay in la akhriyo tilaawadiisa oo laga qaato qof aada u yaqaano dadkii quraada ahaa iyo mutakhasisiintii iyo way badan yihin markaa laga faa'idaystaa waynu baraarujinayna tacliimtiina waa la mid wa yucalimuhum iyaduna waa tafsiirkii dee qofkii wuxuu noqonayaa malab mid sidoon macaankiisa garanayn hadduu qur-aankii xambaarsan yaho xifdisan yahay laakiin markuu garanayo macnihiisiiyo siduu ilaahay ula sheekaysanayo siduu ilaahay ula hadlayo maba ka daalayaba laa tashbac minhu culamaa saa daraaddeed baana culimadu kaba dharginba xikmadda waa axkaamta iyo asraarta iyo waxa qiimaha badane qur-aanka ku jira waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey xadiidyada axaadiida rasuulka sala allahu calayh wasalam qur-aanka sharxaysa iyadana waa lagu macneeyey intaba waxa sii dheeraada wa yusakiihim nebi maxamed oo taskiyeynaya dadka taskiyada waa maxay waa tarbiya waa macno ka dheeraada tilaawadii iyo tacliimtiiba dadku tarbiyeynayaa gacantiisuu ku soo rabeeyey rasuulku sala allahu calayh wasalam qarnigii fadliga badnaa saxaabada ee iyaguna ummadda sii rabeeyey adduunka badbaadiyey marka door weyn bay leedahay tarbiyadu tacliin keliya inaguma filla waalidkaa la doonaya inuu dadka tastiyeeyo tarbiyeeyo mucalimiintaa la doonaya madaxdaa la doonaya culimadaa la doonaya dadku marka la tarbiyeeyo ayay dad noqdaan la ysku halayn karo inaka anta alcasiizu xakiim qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi waman yarqabu yaa nacaya can milati ibraahiima nebi ibraahiim diintiisii yaa nacaya ilaa man qof mooyaane safiha nafsa naftiisii fududeeyey walaqad isdafaynaahu nebi ibraahim waanu doorannay fi dunyaa adduunyada wa innahu fi laakhirati la min asaalixiin aakhirana wuxuu ka mid yahay dadka wan wanaagsan id wakti xus nebi maxamedow qaala lahu rabbu ilaahay sidaa nebi ibraahim ku yihi aslem isdhiib oo ilaahay ku jihaysnow oo ilaahay qaabil baa layihi qaala wuxuu ihi aslamtu lirabbi اlcaalamiin waxaan isu dhiibay oonan ka baydhaynin ilaahay amarkiis ilaahay rabbulcaalamiinka ah ilaahasaan isu dhiibay buui diini waa tii nebi ibraahim oo islaamka ah tii baana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku soo diray taasaanay rususha oo dhami dadka ugu yeedhayeen waa diinta islaamnimada ah ee saxiixa ah ee diimaha kale oo dhan ilaahay uu ka doortay uu yidhi qur-aanka kariimka ah dee iminka maaragtay in fara badan uu ku ammaano ina diina cinda allahi alislaam diintu ilaahay ogoliy u ictiraafsany o doomaha ka aqbalaya waa taa islaamku lafdulislaam ayaa soo noqnoqonaya waayo islaamnimadu waxay ka turjumaysaa iimaankaaga xaqiiqadiisa iimaan baan iska leeyahay aan islaamnimo lahayn shaqo ay ku lumeen weeye nimankii la odhan jiray murji'ada oo firqado kale oo shisheeyaa kusii daynayay anugu dee caasiba aan iska ahaado laakiin haddana dee iimaankaygu wuu ii jiraa iyagoo odhanaya anna aliimaana laa yaziidu walaa yanqus iimaanku mana siyaado mana naaquso oo macsiyo kasta haddaad samayso ma naaqusayo taasina ahlusunna waljamaaca mid ay ku khilaafeen weeyo dee intanoo daliilo lasoo qaadanayo iimaankaagu inuu jiro waxaa ka markhaatiya islaamnimada waa kaa ilaahay ku celcelinaya nebiga waman yarqabu can milati ibraahiima ilaa man safiha nafsa magacaasaa loo bixinaya qo alkaafiru huwa safiih qofka diinta nebi ibraahim diidaa waa safiih safiihna waa waxa weeyaan qof caqli gaab ah garaadlaawo ah in dheergarad iyo aqoon-yahan midna laguma sheegayo iyo caalimtoona qur-aankaa uu bixiyo waa safiih weeye kol hadduu diintii nebi ibraahim xaqahay diiday anaa doortay buu ilahay yidhi aakhirana waa dadka wanaagsan buu ku jiraa waayo amarkii ilaahay buu qaatay ilaahay baa la hadloo yidhi aslim aslim ilaahay u hoggaansan wuxuu ku faray oo dhan fuli wuxuu kuu diido o dhan iskaga tag islaamnimada waa caynkaa weeye waa ficlu lma'muuraat wa tarku lmanhiyaat diintuba labadaasay ka koobanta wax lagu faray oo faral iyo sunno ah iyo wax laguu diiday oo xaaraan iyo karaahe ah amarkiisaasuu ku qaatalo deg deg eeg aslamtu lirabbi اlcaalamiin addoonnimadu saasay sheegaysa markaynu salaada gala maxaynu leenahay qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin waad isdhiibaysa lilaahi rabbi اlcaalamiin noloshayda iyo geeridayda iyo gowracayga iyo salaadayda ilaahay baan isu dhiibay ayaad leedahay markaad ilahay is hortaagto ma liibaanayo kabtiina ma yeella waana cidhib laawe qofka ilaahay ka warwareega subxaana wa tacaala ambiyadii ilaahayna inay ilaahay isu dhiibeen ee u hoggaansameen ay islaamnimada tusaale iyo hormuud ku ahaayeen ayaa qur-aanku inoo caddaynaya halkaa ilaahay uu noogu sheegay subxaana wa tacaala wallahu subxaana wa tacala aclam